bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii qaala naadimu raximah llah وانظم الشعر واللازم مذهبي فاطراح الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف نوما على الأصل التكل أنا لا أختار تقبيل يد قدعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل acdabu lalfaadi qawli laka khud wa amaru lafdi mudqi bilcal mulku kisraa canhu tuqni kisratun wa can ilbaxri ijtizaaun bilwashal ictabir naxnu qasamnaa baynahum talqahu xaqan wa bilxaqi nazl laysa maa yaxwi lfataa min casmihi ilaa walaa maa faata yowma bilkasal idrax dunya famin caadaatiha takfid lcaali watuuli man safal ciishatu zaahidi fi taxsiiliha ciishatu ljaahidi bal hada adal kam jahuulin wahwa muhirin mukhiruun wacaliimiin maata minha bilcilal kam shujaacin lam yanal minha lmunaa wajabaanin nala gaayaati alamal fatruk ilxiilata fiiha wata'iid inama alxiilatu fi tarki lxiyal ayuka fin lam tufiid mima tufaad faramaahu lahu minhu bishalal laa taqul aslii wafaaslii abadan inamaa aslu lfataama qad xasal qad yasuudu lmaru min gayri abin wabixusni sabki qaad yunfazaqal wakada alwardu min ashawki wamaa yadlucuna alrijisu ila min basal maca anii axmadu llaha calaa nasabi id biabi bakri itasal qiimat linsaani maa yuxsinuhu akhara alinsaanu minhu aw aqal waxaynu ku soo guda jirnay kitaabkii ilaamiyatu ibni wardi markaa waxaynu soo qaadanay laba dersi oo ka mid kitaabka waa dersigii saddexaad wuxuuna ka bilaabmi doonaa beydka toddobiyo labaatanaad wuxuu yidhi sheekhu indimi ashicra walaazim madhabii fatiraaxu rifdi fi dunyaa aqal indim tax ashicra gabayga tax oo walaazim laazim madhabii madhabkayga laazim fatiraaxu rifdi deeqda tuuritaankeedu aqallo mid yaraan badan weeye ay huwa idraaxaasi fi dunyaa addunyada dhexdeeda indim waa ficil amar waana min baabi daraba yadribu nadama yandimu amarkeegii wey ashicra marka la kasriyo shinka waa gabayga wey waana mafcuulkii nadamadaasi mafcuulkeedii weeyaan walaazim waa amrun min almulaazama madhabiiduna iyadna waa mafcuul laazim mafcuulkeedii weeyi fda fairaax ku jirtaa fadaasi waa tacliiliya idraax min aarxi buu ka keenay wahuwa tarku waana tegitaanka alrifdu waa alcaiya waa siinta wey markaa wuxuu leeyahay sheekhu gabayga tiri madhabkaygana laazim oo madhabkaygu waa maxay madhabkaygu waa inaan gabay tiriyo gabayga bannaan in aan tiriyo kadibna wax adduunyaa aanan ku dhaafsan gabaygaasi aan tiriyey waayo cadiyo lagu siiyo adduunyada dusheeda cidan qaadanba way yartahay buu leeyahay adiga oo gabay tiriyey gabaygaagiina waxa weeyaan ay soo dhaaftay adduunyo oo aad qaadan weydaa cidda qaadan weydaa waa aba yartahe sidaas samee oo gabaygana tiri madhabkaygana laazim madhabka sheekhuna waxa weeye inuu tiriyo gabayga bannaan wax adduunyaana aanu dhaafsan indim tax ashicra gabayga oo wa laazim laazim madhabii aniga madhabkayga fadiraaxu rifti deeqda tuuritaankeedu aqalu mid yaraan badan weeyi ay huwa idraaxaasi fi dunya adduunyada dhexdeeda marka aqalu faacilkeega waxaynu ka dhigaynaa waa huwa wuxuuna u noqonayaa idraaxaasi idraaxa ayuu noqonaya markaa maxsuulka beydku waxau noqonayaa gabayga tiri kuna mashquul mashquulitaanka gabayga aad ku mashquulaysid ee aad tirinaysidna wax adduunya ah inay kuu soo dhaafto ha ku raadin buu ku fahwa cunwaan calى اlfadl wma axsana shicra ida lam yubtadl fahwa gabaygu cunwaanun tusiyo weeyi cala alfadli fadli ku tusinaya wamaa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu ashicra gabayga idaa lam yubtadal marka aan la dulaysan ay huwa gabayga wuxuu yidhi fahwa waa waa damiiro wuxuu unoqonayaa gabaygu u noqonaya waa shicirka cunwaan bidami lcayn oo cunwaan la idhaahdo ama bikasri alcayn oo cinwaan la yidhahdo labadaba waa la ydhahdaa waa kullu maa yustadalu bihi cala shay wax kastoo shayga loo daliishado oo ku tusiya ayaa cinwaan la ydhaahdaa cala alfadlina waa calaa fadiilati shaaciri wa caqlih qofkan shaacirkii inuu fadli leeyahay caqlina uu leeyahay wamaa axsana shicra idaa lam yubtadal maadaasi waa maadii tacajubiyada ahayd weeyaan markaa mubtade weeyi waana nakira taama waxaana u cunaysiiyey in laga dhigo macna tacajub qabtaa axsana waa ficil maadi faacilkiisuna waa damiir mustatir oo u noqonaya maada ashicrana waa mafcuulkii ay lahayd jumladaasaa markaasi noqonaysa maxay maadaasi tacjibiyada ah khabarkeedii idaa lam yubtadal ay idaa lam yumtahan weeyaan yumtahan waa marka aan la dulaysan oo bimacnaa lagu amaano cid aan amaan mutaysan ama lagu dhaleeceeyo cid aan waxa weeyaan de dhaleecaysi mudan markaa maxsuulka baydku waxa uu noqonayaa shicirku waa mid ku tusinaya calaamadna u ah qofkan shaacirkaa ah, wanaagiisa marka waxa weeyaan aan lagu xeel dheeraanin imaamu shaaficina waxa uu lahaa walowla shicru bilculamaai yuzri lakuntu lyawma ashcara min labiibin walowla shicru bilculamaai yuzri shicirka iyo gabaygu wuxuu yidhi culimmada haddii aanu naqsi usoo jiidahayn lakuntu lyawma ashcara min labiidi labiid anigaa ka shicir badin lahaa buu yidhi marka macnaheedu waxa weeye dee imaamu shaaficiya culimmadii lamidkaa ah waxay ku mashquulsanaayeen oo shicirka ay kaga mashquuleen wax ka muhiimsan oo ahaa ijtihaad iyo usuusha inay noo taqriiriyaan iyo kutubtii inay noo alifaan marka wuxuu leeyahay haddii ay noqon lahayd gabay inaan tiriyo anigaaba labiidna ka gabay badin lahaa buuyidhi fahwa gabaygu cunwaanun tusiyo weeyi cala alfadli fadli ayaa uu ku tusinaya qofka tirinaya wamaa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu ashicra gabayga idaa lam yubtadal marka aan la dulaysanin insha alla macnaha iska soo kogoobana koley arday baan insha allahu tacala codsata maata ahlu lfadli lam yabqa siwa muqrifin aw man cala alasli itakal maata waa ay dhinteen ahlulfadli dadkii fadliga u ehelka ahaa lam yabqa ma ay hadhin siwaa muqrifin mid liita mooye aw man aw lam yabqa ma hadhin siwaa man ay siwaladii kii mooye itakala tala saartay ama ku dingiigsaday ay huwa manku ala alasli ay calaa aslihi asalkiisa wuxuu yidhi waa idhinteen dadkii fadliga iyo cilmiga iyo karamka iyo sharafka u ehelkaaba waa ay dhinteen muqrif waa allaacib qofka ciyaaro muqrif waa la dhahdaa waxaa kaloo la ydhahdaa alradiil qofka liita waxaa kaloo la ydhahdaa daniy lasli qofka meeshuu ka soo jeedo aan la garanahayn cala alasli waxaynu ku tacalujinanaa itakaladaasi ka dambaysa ayaynu ku tacalujinanaa oo lilqaafiya aawadeed baa looga soo hormariyey ama xasriba marka asalkuna dee waa meeshii laga soo jeedo waa aabihii iyo awowyadii sida farcuba uu yahay caruurta adigu aad dhashay iyo caruurta caruurtooda de itakalana waa min alitikaal baa laga keenay oo waa bimacnaa ictamada wastanada buu noqonaya macnaheegu asalkiisii horena iyowtakala buu ahaa kadibna wowgii baa taa loo bedelay id iyo ta kalebay noqotay waa laisku idqaamay id ta kalebay noqotay maxsuulka beydku wuxuu noqonayaa waa ay dhinteen dadkii sharafta iyo fadliga iyo culimmadii waa ay dhinteen may hadhin buu leeyahay tiro yar oo naqan mooyaane intaa hadhayna waa in waxa weeyaan iska liidata buu leeyahay ama waa cid ku faanaysa oo dadkii ay isku midka ahaayeen isku faca ahaayeen ugu faanaysa inay aabbayaashood wanaagsanaayeen anigaa ina sheekh aniga awowgey caalim buu ahaa ha mana oga ruuxu inuu leeyahay wixii isagu kasbaday mooyaane marka aabahay baa wanaagsanaa iyo awogii baa wanaagsanaa meel kuma gaadhsiinaysa wey maata waa ay dhinteen ahlulfadli dadkii fadliga u ehelka ahaa lam yabqa ma hadhin siwaa muqrifin mid liita mooye aw man aw lam yabqa ma siwa man ay siwaladii kii mooye ittakala tala saartay ay huwa ladiigu cala alasli ay calaa aslihi asalkiisa tala saartay mooye oo leh asalkaygiiyo dadkii aan kasoo jeednaa aan ka soo jeeday ayaa wanaagsanaa ana laa akhtaaru taqbiila yadin qadcuhaa ajmalu min tilka alqubal wuxuu yidhi ana anigu laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan inaan dhunkado dooran maayo gacantaasoo qadcuhaa ay qadcu tilkalyadi gacantaa iyada agoynteedu ajmalu uu ka quruxsan yahay qadcigu min tilka taa alqubali dhunkashada ikhtaara waa ficil mudaaric faacilkiisiina waa ana buu noqonaya min alikhtiyaar baana laga keenta bimacnaa ana laa astafi bay noqonaysaa anigu dooran maayo waa bimacna alistifaai waalintiqaa altaqbiil bimacna alqubla weeyana waa alluthma waa dhunkashada wey yaddana wuu tankiiriyey si ay cumuum u faa'iidayso markaa naadimku waxa uu doortay inaanu dhunkan ruux gacantii ruuxaasi oo ku tilmaaman tilmaamo xunxun ya oo ama saariqa waxa weeyaan tuuga inaanu dhunkan walow agtiisa haba u taallo baahi iyo dan uu baahan yahay ama haba ka cabsado darar iyo dhib inuu soo gaadhsiiyo wa hada mima yadulu calaa tamaami tawakulihi calaa rabbi taasna waxay ku tusinaysaa dhammaystiranka u dhammaystirnaa tala saarashada allah subxaanahu wa tacaala u tala saartay ama dadka wan wanaagsan iyo dadka culimada iyo umarada caadiliinta iyaga in la dhunkado waxa weeya waa mustaxab oo waxa weeya waa ay wanaagsan tahay imaamu nawowi waxa uu odhanayaa qowl ah qofkii daalimka ahaa gacantiisa maa la dhunkan karaa ama maa loo kici karaa tafsiil buu gelinaya wuxuu odhanayaa haddii qofkan laga cabsanayo oo darar naftaadii inuu dhibo aad uga cabsanaysid ama xoolahaagii inuu itlaafiyo oo u baabiyo falaa ba'sa bihi buu odhanaya haddii laakiin dhib aanaad uga cabsanahayn falaa yajuus buu odhanaya taas mid bannaan ma aha qadcuhaa damiirka ku jiraa wuxuu unoqonayaa gacanta qubalna waa jamcu qublatin baa lagu jamciyo sida urfatinba eh, uraf loogu jamciyo urfatinba sida uraf loogu jamciyo maxsuulka baydku waxa uu noqonayaa anigu ma dooranayo mana jecli gacan inaan dhunkado cid ku sifaysan tilmaamo xunxun gacantaasi weliba goynteedu ay ka quruxsan tahay goynteedu ay ka quruxsan tahay in la dhunkado anigu hawshaasi uma bambaxayo oo lama imanayo buu leeyahay ana anigu buu idhi laa akhtaaru dooran maayo taqbiila yadin gacan dhunkashadee dooran maayo gacantaasoo qadcuhaa ay qadcu tilkal yadi gacantaa goynteedu ajmalu uu ka quruxsan yahay ay huwa qadcigu min tilka taa uu ka quruxsan yahay alqubali dhunkashada ah waan ka bayaamin waan ku bedelnay in jazatnii can madiixii sirtu fii riqyahaa awlaa fa lkhajal buu in jazat haddii ay abaal mariso ey hiya gacantu nii aniga can madiixii ammaanta aan ammaanay haddii ay iga abaal mariso sirtu waxaan ahaan buu yidhi fii riqyahaa ay kaa'inan mid ku sugan fii riqyahaa ay fii riqi tilkalyaddi gacantaa addoonnimadeeda ayaan ku sugnaan buu yidhi ow lam tajzini imay abaal marin oo ammaantii aan ammaanay igamay abaal marin fa yakfiinii waxaa igu filnaan buu yidhi alkhajaru khajlaan iyo yaayaxyo ayaa igu filnaan buu yidhi beydkani wuxuu cillo yahay beydka hore wuxuuna caddaynayaa sababka ku xambaaray yani gacan dhunkashadeeda inuu dhaleeceeyo markaa madxiga wuxuu uga jeedaa taqbiilka dhunkashada ama waaba taqbiilka laftiisa wey markaa madaxigu wuxuu uga cabiray sanaagaasi wuxuu ka dhacayaa hayrka uu ammaanaya farqi male inuu carabka ka ammaano ama inuu camal ahaanba ku ammaano taqbiilkuna isagu waa camalulfami waa shaqo u qabto afku de khajal bifadxatain marka la ahriyo la xarakeeyo khajal la ydhahdo waa alxayaa waa xishoodka marka wuxuu leeyahay haddii ay isiiso cadiyad oo ay ii guddo baahidaydii adduunyo ee muqaabalaysay qublada iyo dhunkashadaasi waxaan u ahaanayaa buu yidhi addoon oo kale haddii ayna ii gudin oo ruuxaasi aan ammaanay una waxba isiinina waxa igu filan buu yidhi maxay khajal iyo yaayaxyo ayaa igu filan buu leeyahay xagga ilaahay iyo xagga dadkaba waayo waxaan dhunkaday dee ruux faasiqa qacantii ayaa dhunkaday sababta aan u dhunkadayna waxa ahayd manfaco iyo waxtar adduunyo inaan ka helo tiina kamaan helino kamaana asiibin markaa waxba igu filan buu leeyahay khajlaad macnaha baydku saasuu noqonaya maxsuulkiisu injazat haddii ay abaal mariso hiya gacantu nii aniga can madiixii ammaanta aan ammaanay haddii ay iga abaalmariso sirtu waxaan ahaanayaa tadi waa ismigeedii kaainan khabarkeyguu noqonaya sirtu waxaan ahaanayaa kaa'inan mid ku sugan fii ay fii riqi tilkalyadi gacanta iyadaa addoonnimadeeda ah, ayaan ku sugnaan buyidhi haddii ay isiiso wixii ammaantaasi aan ammaanay muqaabalaynayay ow laa ow wa in lam tajzini bay noqonaysaa haddii ayna ii abaal gudin oo ammaantii aan ammaanay wixii iisoo dhaafi lahaa haddii aanan kala kulmin fa yakfiinii waxaba igu filan bu yidhi alkhajalu khajilka ayaaba igu filnaan bu yidhi acdabu alfaadi qawlii laka khud wa amaru lafdi nudqii bilacal acdabu alfaadi ay acdabu alfaadi alfaadayda iyo erayadayda waxa ugu macaan buu yidhi acdabu alfaadi alfaadta ugu macaan badani qawlii aniga odhaahdayda weeyi buu yidhi laka adiga aan ku idhaahdo khud qaado wa amaru lafdi lafdina waxa ugu qadhaar badan buu yidhi nudqii dhawaqayga bilacalla waa laga yaaba aan kugu dhawaaqo marka wuxuu adeegsaday acdab waa ismu tafdiil min alcuduuba ayaa laga keenay alifta iyo laamta ku jirta alalfaad waxay naayib ka tahay mudaaf ilayhi macnuuna wuxuu noqonayaa acdabu alfaadii bay noqonaysaa alfaadayda ka ugu macaan badan maadaama ismu tafdiil uu yahay allatii atalafadu biha taasi oo aan kugu dhawaaqo qawlii laka khud hada shaya liana fiihi faa'idataka waa inaan ku idhahdo shayga kan aan qaado waayo faa'iidadaadii iyo waxtarkaagii ayaa ku jira lafdi aan kuugu dhawaaqana waxa ugu qadhaadh badan buu yidhi lafdiga allacalla min almuraarati baa laga keenay isagana waa didulxulwi macaanka ayuu ka soo horjeeda markaa maxsuulka beytku waxa uu noqonayaa mukhaadabka lala khitaabayo agtiisa alfaada loogu jecel yahay waa in la yidhaahdo waxaan qaado khud la yidhaahdo waa lafdi ku tusinaya wax qaadasho qowlka ugu qadhaadhay isaga agtiisana waa in isaga wax la weydiisto kadibna uu kugu jawaabo maxay lacalla laga yaabaa waxaasi inaan ku siiyo oo waxtarkaasi inaan kuu gubo wuxuuna tilmaamaya in xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam alyad alculyaa khayrun min ayadi sufla taasi ayaa uu tilmaamaya xasanulbasrina waxa uu yidhi laa yazaalu rajulu kariiman cala annaasi xataa yatmaca fii dunyaahu ninku kama zuulo oo kama tago inuu ahaado kariim iyo mid deeqsiya oo wanaagsan ilaa uu dadka damco adduunyadooda fa idaa facala hawshaasi haddii uu damco oo adduunyadooda uu faraha la galo istakfaw bihi waa ay ku jeesjeesaan oo way yaraystaan wa karihuu xadiia xadiidkiisana waa ay nacaan wa abqaduuhu weliba way nacaan nin acraabia ayaa ku yidhi liahli lbasra man sayidukum ku yidhi war yaa madax idiina yaa sayid idiina kadibna waxay yidhahdeen alxasan xasanulbasri noo ah kadibna ninkii waxa uu ku yidhi bima saadakum oo muxuu madax idinku noqday waxay yidhaahdeen ixtaaja annaasu ilaa cilmihi dadkii waxay u baahdeen cilmigiisii wastagnaa huwa can dunyaahum isaguna wuxuu ka kaaftoomay oo uu ka maarmay adduunyadii iyaga agtooda ahayd kadibna madax buu u noqday acdabu lalfaadi alfaadta ugu macaan badani qawlii aniga odhaahdayda weeyi laka adiga aan kugu idhaahdo hud qaado shaygan wa amaru lafdi lafdina waxa ugu qadhaar bu yidhi wa amaru lafdi lafdika ugu qadhaar badanina nudqii dhawaqayga weeyi bilacalla waa laga yaabaa aan kugu dhawaaqo mulku kisra tugni canhu kisratun wa can ilbaxri ijtizaaun bilwashal mulku kisra kisra boqortooyadiisa tugni ay tugniika waxa kaaga filaan canhu ay can mulki kisra kisra boqortooyadiisa kisratun jabroodhiya kaaga filaan wa can ilbaxri ay wayugniika waxa kaaga filaan oo kaa deeqi can ilbaxri badana ijtizaaun ku kaaftoomid aad ku kaaftoontid bilwashali biyo yaroo naqan ah, kasrana waa la dhahdaa kisraha ayaa af sax ah waa ismun likuli melikin min muluki lfursi furus boqoradii soo maray magac kasta oo lagu dhawaaqi jiray weeyaan midigaar umuuna lahayn alkisra bikasri kaaf jamciisu waa kisr sida sidratunba sidar loogu jamciyo waa qidcatu min alkhubsi waa jab yar oo roodhiya oo yaakuluha shaksu ruuxu u cuno wayaktafi biha una kaga kaaftoomo can hayriha ayrkeed u kaga kaaftoomo wa can ilbaxri ijtizaaun bilwashal alijtizaa marka za la akriyo dhibicle waa aliktifaau waa kaaftoomitaanka wey washal waxaa la ydhahdaa almaa lqaliil biyaha yar baa la dhahdaa biyaha badanna waa lagu idlaaqaa kolkaa waa min asmaa aladdaad bay tahay laakiin halkan waxaa looga jeedaa biyaha yar ee naqan macnaha beydku waa maxay wuxuu leeyahay ninka kisre boqortooyadiisii waasica ahayd iyo madaxtinimadiisii guud iyo barwaaqadii uu haystay iyo ladnaantii waxba kaaga filan buu leeyahay ilow adduunya ahayde oo roodhiya jab yar oo roodhiya ayaa kaaga filan badda biyaheega faraha badan lena waxaba kaaga filan in yaroo kabashood cunaha ku qoysid in yaroo kabashaa oo cunahaad ku qoysid markaa beydku waxa uu ishaarayaa zuhdiga iyo qanaacada ruuxu uu ku qanco waxa gacantiisa ku jira waxa weeyaan kana maarmo dad su-aashood yani waxa weeyaan in aad iyo aad muhiim ay u tahay waayo falqanaacatu kanzun laa yafna qanaacadu waa kayd aan dhammaanahayn waman qanica istaqnaa wacaza ruuxa qanca ee wixii ilaahay uu siiyey ku qancaana yani waxa weeyaan hani buu noqdaa sharafna waa yeeshaa waman طamica iftaqara wadalla fi dunya walakhira ruuxa طamca ee hungureeya waxa dadka kale gacmahooga ku jirana waa faqiirooba waana dulooba addunya iyo aakhira labadaba marka wuxuu yidhi mulku kisra nin kisra boqortooyadiisa tuqnii ay tuqniika adiga waxa kaaga filaan canhu ay can mulki kisra kisra boqortooyadiisa kisratun jabroo dhiya kaaga filaan wa can ilbaxri ay wa yugniika waxaa kaaga filaan can ilbaxri badana ijtizaa'un ku kaaftoomid bilwashali biyo yar oo naqan lagu kaaftoomo waxaan garanaynaa markii cumar ibnu khadaab uu usoo galay rasuulka sala allahu alayhi wasalam isagoo ku jiifo waxa weeyaan caw kadibna dhinaciisii ay raadaysay kadibna cumar ibnu khadaab waa ooyey rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam maxaa kaa ooynaya cumaro cumar ibnu khadaab waxa uu yidhi waxaan arkay eh, kisra iyo kaysar oo caduwa ilaahi ah oo ku jiifa fii khazin wa dibaajin adiga oo rasuulkii ilaahay ah kii khalqiga ugu khayrka badnaayena xaalkaagu sida uu yahay waan arkayaa buu yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam afii shakin yabna alkhataab ina khataabo ma shaki ayaad ku sugan tahay oo ma shaki baa kaaga jira amaa tardaa an takuna lahum addunya walana alaakhira miyaanad raalli ku ahayn iyagu inay adduunyada yeeshaan oo adduunyada ay qaataan inaguna aakhira aynu yeelanno markaa taasina waa taa wuxuu yidhi ictabir naxnu qasamnaa baynahum talqahuu xaqan wa bilxaqi nazl ictabir waana qaado ictabir kuwaana qaado naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum ayaga dhexdooda alarzaaqa arsaaqda annaga ayaa u qaybinay rabbi waa aayad qur'aana naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya talqahu xaqan wa bilxaqi nazl talqa waxaad kula kulmi adigu hu madkuurkan waa aayadde xaqan xaq xaalo u yahay wanazla waa soo degay ay huwa madkuurku multabisan xaalu yahay midku dhahan dheehan bilxaqi xaq marka waa ikhtibaaskii jaaiskaha weeyaan oo aayadii qur-aankii ayaa uu tilmaamaya ahayd naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya annaga ayaa dhexdooda nolosha u qaybinay mid faqiir baanu ka dhignay midna hani baanu ka dhignay mid jaahil baanu ka dhignay mid caalim baanu ka dhignay mid boqor baanu ka dhignay oo maaligo wax mulkisanoo isagu wax maamulaya midna mamluuk la maamulo ayaanu ka dhignay marka wuxuu leeyahay aayaddaasi adu u fiirso cibro ayaa kaaga kordhaysa ictabir ku cibro qaado naxnu anaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum aadamaha dhexdooda arsaaqda anaga ayaa u qaybinay talqahu waa ficil mudaaric talqa waa ficil mudaaric waana majzuum oo laqiya mudaariciisii weeyaan laqiya yalqa walkaa wuxuu ku jasmiyey xadful aakhir oo ah aliftii buu gooyey waxa uu ku jasminayaana waa ictabirtaasi waa jawaab dalab markaa saddex qowl baa ku jira qowlka raajixa ah, horeyna waynu u tilmaanee qawaacidkaynu ku qaadane waa in la yidhaahdo waxa maqan adaatu shardi baa maqan adaadkii adaatu shardigaah wax jasminayaa maqan ficlu shardigiina wuu la maqan yahay markaa ficlu shardigaasi la maqan adaatu shardiga labay culimmadu u qaybiyaan oo shuruuddiisa waxaa ka ah in uu ka waafaqo ficilkaasi go-ani ficilka meesha yaalla ee dalabkaa lafdan wa macnan inuu ka waafaqo iyo maaha inuu ka waafaqo un macnan isaga oo lafdan wa macnan ka waafaqa waxay usoo daliishadaan qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin bisiqdin liwaa bayna dakhuuli faxawmali baydkaasii muduuqays isagoo macnan un ka waafaqayna waxay usoo daliishadaan aayaddii qur-aankii qul tacaalow atlu tan lafteeduna waa la mid marka intaxtabir baan qadarana ictabir cibro qaado naxnu annaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum ayaga dhexdooda arsaaqda annaga ayaa u qaybinay in tactabir baynu odhanna haddii aad cibro qaadatid talqa waad la kulmi adigu hu madkuurka xaqan xaq xaalu yahay baad la kulmi wa bilxaqi ay wanazla waa soo degay huwa madkuur ahaan baan ugu celinayna bilxaqi multabisan xaalu yahay mid ku dheehan bilxaqi xaq ku dheehan markaa maxsuulka beytku wax weya waxaad ku cibro qaadataa macnaha qowlka aayadda qur'aanka ee allah uu yidhi naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya waxaad ka heli isagoo xaqa waafaqsanna waaqaca laysa maa yaxwi lfataa min cazmihi laa walaa maa faata yowma bilkasal laysa ma aha ma ay ayiladika yaxwi ay yaxwii uu koobayo himaaga alfataa fatuhu ama wiilka dhalinyarka ihi min casmihi ay kaa'inan mid ka ahaaday min casmihi ay min casmi lfata wiilka dhalinyarkaa ah go-aankiisa laa ay laa yakuunu min casmihi casmigiisa ka ahaan maayo walaa ma ay walaa yafuutu seegi maayo ma ay ayiladika faata seegay ay huwa maagu hu fataha yowman maalin seegay bilkasali mid wahsi ku seegayna ma aha buu leeyahay maadaasi waa mawsuuliyo weeyaan maadaasi laysada ka dambaysaay waa mawsuulo wey waana ismigii layse weeyaan yaxwi waa min baabi daraba xawaa yaxwi weeyaan markaa caaidkii baa ka go oo yaxwiihi weeyaan bimacnaa yamlikuhu wa yajmacuhu waa waxa uu mulkisan yahay ee uu ururiye weeyaan min cazmihina waa min juhdihi wa habaatihi dadaalka uu dadaalay ee uu rafaaday iyo habaadka iyo sugnaanshaha u sugnaaday laadan hore waa naafiyatun ziidad litakiidi nafyi laadan dambe unbay macnaheega adkaynaysaa macnaheeguna waa maxay ee laa yakunu min cazmihi weeyaan go ka ahaan maayo laadaasi dambena waa naafiya <clears throat> waxa ka dambeeya anfiyeysa maadaasina waa mawsuula fata waa ficil maadi weey markaa damiir ayaa ku jira caayidkiisa wuu go-anya waa faatahu damiirka unoqonayaana maagu unoqonaya faatahu caa'idkaasina fatii buu noqon yowma nasna waa daraf ba'daasi waa sababiya kasalkuna waa tahawunka iyo fudaydsiga weeyaan marka macnaha baydku waxa uu yahay wuxuu leeyahay ma aha shayga ruuxu u koobay ee uu milkisan yahay ee uu ururiye oo xoole iyo wax kalaba ihi mid go'aankiisa iyo ijtihaadkiisa ku yimiday maaha iyo caqli badnidiisa bal min taqdiir illah waa wax ilaahay uu qadaray weeyaan oo allah subxaanau wa tacaala uu fudaydiyey waxa ka tegey maalin maalmaha ka midiina maaha mid kasal iyo dadaal la'aan kaga tegey uu ku dadaali waayo xasilintiisii kaasi laftiisu waa min taqdiirillahi buu leeyay waa min taqdiirillahi marka wuxuu xadiiskii rasuulka sala allahu alayh wasalame macnihiisu uu ahaa waxa weeyaan lan tamuuta lan yamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalahaa fattaquu llaha waajmilu fi alab ah, nafna dhiman mayso ilaa ay dhammaystirato ajasheeda iyo risiqa adduunyada u dul yaalla fattaquu llaha waajmilu fi alab buu rasuulku yidhi waar ilaahay ka cabsada oo waxaad qurxisaan raadsiga iyo sida aad u raadinaysaan arsaaqda wuxuu yidhi laysa ma aha ma ay ayiladii ka yaxwi ay yaxwiihii uu koobayo alfata ruuxu kaa-inan mid ka ahaaday maaha min casmihi go wax isagu dadaal iyo juhdi uu ku keenay maaha ee wax ilaahay uuu qadaray laa ay laa yakuunu min casmihi go ka ahaan maayo walaa ma ay walaa yafuutu seegi maayo ma ay ayiladii ka faata seegay ay huwa maagu hu fataha yawman maalin bilkaas liwaa mid ku seegay oo kaga tegayna maahe kaasina qadar ilahay inbuu ku dhaafay man raama an yaakuda alashyaa biquwatihi yafuutuhu lqasdu taxqiiqan maca atacabi waqnac birisqika ina risqa munqasimun yaati ilayka min alrazaaqi bisababi ninka doona inuu ashyaada ku qabto awood isagu uu leeyahay qasdigiisaasi waa tagaa isaga oo dhab ah rafaad mici ayuu la tagaa waxa uu leeyahay shaacirkaasi ku qanaca arsaaqda ina risqa munqasimun arsaaqdu waa mid la qaybiyey yati ilayka min arazaaqi bisababi allaha razaaqa xaggiisa ayayna kaaga imanaysaa sabab bayna kugu imanaysa aduu dee sababkii un la kaalay laa tacjalana falaysa arisqu bilcajali alrisqu fi lawxi maktuubu maca aljali falow sabarna lakana risqu yadlubna lakinahu khuliqa alinsaanu min cajali shaacirkaa kalena wuxu war arsaaqdu degdeg kuma timaado arsaaqda iyo ajishuba laba qoran wey haddii aan sabri lahayn buu yidhi arsaaqdu iyada ayayna raadsan lahayd laakinahu khuliqa alinsaanu min cajali ya طaaliba risqi fi dunya bquwatihi taduuru min baladin fiha ilaa baladin atcabta nafsaka fima lasta tudrikuhu wadaaca cumruka fiiha min wafi nakadin لو طرت بين السماء والأرض mujtahidan في sharbati الماء غير risqika lam تجدي fii sharbati ilmaa'i hayri risqi lam tajidi aksir canaaka faina risqa munqasimuun yaatii ilayka walow fii jabhati اlasadi markaa abyaadaasi o dhanna yadna waxayna tusinaysaa taasi un bayna tusinaysaa ruuxu inuna waxa weeyaan sababtii un baa laga rabaa inuu la yimaade dee wax dadaal iyo juhdi iyo waxa weyan rafaad lagu keenayo ma aha adi sababtun baa lagaaga rabaa arsaaqda ilaahay ayaa waxa weeyaan kuu qoray idrax iddunya fa min caadaatiha takfid alcaali watucli man safal idrax tuur addunya addunyada tuur fa min caadaatiha ay fa min caadaati dunya addunyada caadaadkeega ayuu ka ahaaday takfidu ay an takfida inay hoos u dhigto ay hiya addunyadu alcaaliya ki sarreeyey wa tucli wa an tucliya inay sarraysiiso man ay ay aladii ka safalah idrax dunya bimacnaa utriki dunya buu le addunyada ka tag ha eegin hana milicsan hana ka yeelin shu'uuntaada iyo xaaladahaaga ta ugu muhiimsan taasi ha ka yeelin waayo adduunyada caadaadkeega waxaa ka mid ah inay kii sarraysay waxa weeyaan hooseysiiso kii hooseeyeyna ay kor u qaado ki hooseeyeyna ay kor u qaado low kaanat dunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqaa kafiran minha sharbatan ma waa mister mara marka addunyadu wax nafa male buu leeyahy idrax tuur addunyaa addunyada fa min caadaatihaa ay fa min caadaati dunya addunyada caadaadkeega ayuu ka mid ahaaday takhfidu ay an takhfida inay hoos u dhigto alcaaliya kii sarreeyey oo wa tucliya wa an tucliya inay sarraysiisa addunyadu man ay ay ladii ka safala hooseeyey ay huwa ladiigu safula iyo safila iyo safala intaba loo dabdiya waa muthalath muthalath weeyaan markaa kii sareeye ee ku sareeye caqli iyo cilmi iyo khisaal wan wanaagsan hoos bay udhigaysaa wayna xaqiraysaa kii saafilka ahaaye waxa weeyaan isagu hooseeyey ee jaahilka ahaana waxa weeyaan kor bay u qaadaysaa marka isnaadkaasi adduunyada uuu tiiriyey khafdiga iyo iclaaga layadiibuu tiiriye waxa weeyaan waa min baabi isnaadi shayi ilaa darfi waa majaaskii caqliga ahaa weeyaan waayo liana alkhaafida walraafica fi lxaqiiqati huwa allah ilahay baa cidna kor u qaada cidna dee hoos u dhiga marka mintaasi halkaasi ku jirtaana waa mintii tabciidiyad ahayd weeyaan takfidudaasina waa min baabi daraba khafada yakfidu weyan waana didu yarfacu weeyaan mantaa dambana waa mawsuula iyada lafteedu waana mafcuulkii tucli safalana waa siladeediibuu noqonaya markaa eeg fa min caadaatihaa jaar iyo majruurkaasaynu khabar ka dhigana mubtadihiina waa takfidu waa ficilka master ba halkaa laga soo dhalaalinaya markaa antii masteriyad ahayd baa meesha ka go-an waa inaga soo qadarana takfidu ay an takfida waxay la mid tahay maalka la idhaahdo tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraah saddex sigood baa loo soo wariya an tasmaca bilmacaydiyi khayru min an tara oo antii nasbinaysa ay joogto iyo in laydhahda tasmaca bilmacaydiyi khayru min an tara oo antii nasbinaysay ay go-an tahay laakiin ficilkuu nasbisan yahay iyo in layska rafciyo antiiba ay maqan tahay tasmacu bilmacaydiyi khayru min an tara saasaana fara badan marka antii waa la gooyey xadiidka axaadiista rasuulkan hadda way ku sugan tahay waxaa kamid a ah xadiiskii saxiixayd bukhari muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra kullu sulaama min annaasi calayhi tacdil oo ficila mubtadaa marka anti baa ka go-an marka masder baa lasoo xariraya macnihina wuxuu noqon idrax idunya adunyada iska tuur oo adunyada ka tag famin min adunyada adduunyada ayuu ka mid ahaaday khafduhaa hoosu dhigeega iyadu ay hoos u dhigto alcaaliya kii sarraysay iyo wa iclaa'uhaa sarraysiinteeda iyadu ay sarraysiiso man ay ay ladii kastafala hooseeye huwa ladiigu waa iska basiid ciishatu zaahidi fi taxsiilihaa ciishatu ljaahidi bal hada adal ciishatu zaahidi ka zaahidka ah qaabnololeedkiisa fii taxsiilihaa ay fii taxsiili dunyaa adduunyada xasilideeda ka zaahiday ee ka tegey ciishatuljaahidi ay ka ciishatiljaahidi ka rafaaday ee dhibtooday qaabnololeedkiisa oo kale weeyi bal iskaba dhaafe haadaa kan dambe ee rafaaday ayaa adallu ka liidnaansho badan ay huwa ladiigu min daaka kaaga hore ee zaahidka alciisha waxaa la dhahdaa waa xaalat linsaani fii xayaatihi xaaladda uu ku noloshiisa waana msdruhay la sri inku arki doona insha alla waa msdruhay waana mubtade khabarkiisiina waa ciishat ljaahidi markaa waxa ka go-an adaatu tashbiihi waana tashbiihi baliiq ahaa weeyaan adaatu tashbiihi buu gooyey marka wuxuu leeyahay shaksiga jaahidkaa ee ku dhibtoonaya xasilinta adduunyada uu xasilinayo ee uu cararayo ayuu la mid yahay ayuu la mid yahay qofka zaahidkii ee adduunyada ka zaahiday waayo siduu kula mid yahay qofka zaahidkaa ee adduunyada ka tegay xasilinteeda iyo ururinteeda ee ku qancay waxa ilaahay qacanta uu geliyey waxa uu la mid yahay ruux ku dhibtoon oo ku maman adduunyada ururinteeda oo xaggee iskaga mid yihiin mid kasta oo labadan ka midihi laa ya'kulu walaa yalbasu ilaa maa kataballahu lah mid kasta oo labadooda ka midihi ka zaahidka iyo ka jaahidka wuxuu ilaahay u qoray inbuu mid kastaa cunaya sow bal haadaa adallu kanaba ka liidasho badan kan cararaya ee rafaaday waayo laga yaabaa waxa weeyaan dhinac kale wada khaldan inuu umaray ka rafaadaya markaa isagaaba ka liidnaasha badan buu leeyahy ciishatu zaahidi ka zaahidka a ah, qaab nololeedkiisa fii taxsiilihaa ay fi taxsiili dunya adduunyada xasilinteeda ku zaahiday ciishatuljaahidi ay ka ljaahidi ka rafaaday ee dhibtooday qaab nololeedkiisa oo kale weeyi bal iskaba dhaafe haada kan dambe ee jaahidkaa ah, ayaa adallu ka liidnaasho badan ay huwa jaahidku min daka kaagaa hore ee zaahidkaa kam jahulin wahwa muhrin mukthirun waxakiimin maata minha bilcilal kam jahulin ay kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo jahuulin jahli badanaa walxaal huwa jahulku muhrin uu yahay mid maalqabeena mukthirun uu yahay mid xoolo badan leh waxakiimin ay wa kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo xakiimin caqli badan maata inta u dhintay badanaa bilcilali ilooyin u ku dhintay minhaa ay min adunya addunyada xaggeegana uu ka dhintay kamtaasi waa khabariyo tagiriya jahuul waa mubaalaqo jahligii lagu xeel dheeraaday wowdaasi waa xaaliya damiirku wuxuu unoqonaya huwadii jahuulka ayaa uu noqonaya muhrin waa khabarkii oo huwada khabarkeegii wey de waa musriyun bu ah, waa damadii waa ku qadaraysa lidaruurati nadmigugoy muktirna waa cadfu tafsiiro dee musrinku waa saaxibu harwatin wa karati maalin waa mid xoolo fara badan leh muktirna isna waa la macnoon u cadfo tafsiir waxakiimina jahuul buu ku cadfay minhaa damiirkaasi wuxuu noqonayaa adduunyada beydka hore lagu sheegay cilalku waa jamcu cilatin waana almaradu shaakilu saaxibahu can wejhihi baa la idhahdaa maxsuulka beydku waa maxay wuxuu leeyahay fara badana ah, intaanu aragnay ruux ku sifoobay jahli fara badan iyo cilmi la'aan haddana hanti fara badan ku sifoobay iyo thaqaafo iyo ilbaxnimo kadibna dhintay buu leeyahy adduunyada xaggeega kaga tegey faaqo iyo gaajo markaa waxay ka mid tahay adduunyada de caadaadkeegii ay ruuxii waxa weeyaan kii sarreeyeyna ay hoos u dhigaysay kii hooseeyeyna ay sarraysiinaysay tiibuu kuusii wadaa oo uu ku wada kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo jahuulin jahli badana walxaal huwa jahuulku muhrin uu mid tanaada oo maalqabeena mughirin uu yahay mid xanti badan wa xakiiminay wa kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo xakiimin xakiim oo caqli badan maata inta uu dhintay badana ay huwa xakiimku minhaa ay min addunya addunyada xaggeega u ka dhintay bilcilali cilooyin iyo xanuunana uu dhintay kam shujaacin lam yanal minha lmunaa wajabanin naala haayati lamal kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo shujaacin geesiya lam yanal inta aanu gaadhin badana almunaa ididiilo aanu gaadhin minhaa ay min addunya addunyada xaggeega wajabaninay wa kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo jabanin fulaya naala inta u gaadhay badanaa haayaati amali ay haayaati amalihi ididiilooyinkiisa yooldhammaadkeedii kamtaasi waa khabariya shujaac waa aljari waa ninka dhiirada alqawiyu lqalbi ee qalbiga adag lam yanal waa min naala yanaalu baa laga keenay lam yusab aan asiibin weeyi minhaa damiirku adduunyada ayaa uu noqonaya almuna waa jamcu munya waa maa yutamana waa waxa la alool doono ee la tamaniyo jabanku wuxuu ku cadfan yahay shujaac waa didu shujaac naala bimacnaa balaga wawasala weeyi haayaat waa jamcu haaya waana nihaayatu shay shaygu meesha ku dhamaado wey marka macnaha baydku waxa uu noqonayaa un fara badanaa shaksi geesiya oo qalbi adag oo aan gaadhin adduunyada xaggeega wixii uu ididiilaysanayay diiladiisu halkii ay ahayd fara badanaa nin fulaya waxa weeyaan oo adduunyada xaggeega ka gaadhay wixii ididiilaysanayay catabtu clى dunya lirifcati jahiliin wtakhiiri di fadlin faqaalat khudi lcudra bnu ljahli abnaa'i lihaadaa rafactuhum waahluu tuqaa abnaa'u duratiya lukhraa shaacirkaa kalena wuxuu leeya catabtu cala dunya addunyadii baan canaantay bui lirifcati jaahilin baanaan u canaantay qof jaahila koryeelidii qof jaahila isarraysiisay iyo wa ta'khiiri dii fadlin kii fadliga iyo sharafta lahaa inay dib u dhigtay fa qaalat waxay igu tidhi bu yidhi addunyadii khud ilcudra waar cudurdaar iska qaado cudurdaarkeegina waa kan waxay tidhi banu ljahli kuwa jahliga inamadiisu bay tidhi banu ljahli jahliga inamadiisu abnaa'i waa aniga inamadayda bay tiri lihaada rafactum sidaa baan iyaga kor u qaaday wa ahlu tuqaa dadka taqwada u ehelkiina abnaau durratiya alukhraa ta dambe aniga min xunta ii ah inamadeeda bay tiri waa inamada aakhira bay tiri kuwaas iyagu kuwanna waa aniga inamadaydi sidaa aawadeed baan u sarraysiiyey kam shujaa'ina kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo shujaa'in geesiya lam yalal inta aan u badana minha iyo min addunya adduunyada xaggeega almunaa idi diilo wa jabaanina wa kam shaksin shaksi badana shaksigaasoo jabaanin fulaya naala intau gaadhay badanaa gaayaatil'amali ididiilada yoolkeegii wuxuu yidhi fatru ka tag alxiilata qaabxeeladaysiga fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda oo wata'id farsamayso oo u tudho inama alxiilatu qaabxeeladaysigu fii tarki lxiyali qaabxeeladaysiga oo laga tago ayuu ahaaday buu yidhi fadaasi waa faauljazaaiya wuxuu leeyahy adduunyada xaalkeyga mar haddii uu sidaa ahaadayba war xiilada iskaga tag adduunyada dhexdeeda aad waxeeladaysatid farsamaysana waayo hadday tahay wax hadday tahay wax diidid haday tahay naf iyo dur cize iyo dulli intuba allah subxaanahu wa tacaala gacantiisa ayay ku jiraan ittaid waa amar laga keenay min alifticaal oo waa min atu'adati baa laga keenay waana atarafuq waa dhibrinta wey inama alxiilatu fi tarki lxiyal ah, inama alxiilatu fi tarki lxiyal markaa maxsuulka beydku waxa weeye xaalka adduunye mar haddii uu sidaa noqday waxba adduunyo ururinteed xeelad ha u raadin kolba meed inaad ka wareegaysatid waayo waxaad ku qanacdaa taqsiimka allah subxaanahu wa tacaala kuu qaybiyey iyo waxa uu ku siiyey taasi waxa weeyaan qanac buu ku leeyahay fatru ka tag alxiilata qaabxeeladaysiga fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda watay turo oo u farsamayso inama alxiilatu qaabxeeladaysigu kaa'inun waxa uunu ahaaday fii tirka alxiyali xeelada lafteeda oo laga tago ayu kafin lam tufid mima tufad faramaahu allahu minhu bishalal ayu kafin curcur alla curcurka lam tufid aan faa'iidayn ay hiya kafku shay-an shay oo mima ay min aladii kii ka mid ah tufad loo faa'iideeyey ay hiya kafka hu maaga faramaa haggano haa kafkaa allahu alle bishalali qallayl ha ku gano gaama qallayl minhu ay min cindii agtiisa ka ahaata wuxuu leeyahay ayadaasi waa shardiya idaafayna laasimtaa lam tafid lam tufid faacil baa loo bineeyey faacilkiisina waa kafkay u noqonaysaa mafcuulkeeguna u gaanyo waa shay-an halkaasi ku jirtaa waa tabciidiya wey tabciidiya weeyaan waana ism mawsuul de tufada dambena mafcuul baa loo bineeyey iyadana waa go yahay sida naabifaacilkiiba damiir mustatira uu yahay naabifaacilku markaa wuxuu noqonaya waa hiya wuxuu noqonaya maagu u noqonaya faramaa haggano haa kafku u noqonaya faacilkiisina waa allaahu minhu jaariya majruurkaasi bimacnaa min cindi wey bishalali qalayl markaa shalalka waxa la waa fasaadu curuuqilyadi wa butlaani xarakaatiha waa gacanta xididadeedu inay fasahaadaan dhaqdhaqaaqeegina uu joogsado markaa wuxuu leeyahay waxa weeyaan iska ilaali gacan adayga de ah, allahba subxaana watacala waa inoo diiday laa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika ilahay wuxuu ina faray wa axsin kamaa axsana allahu ilayka wuxuu yidhi ayu kafin curcur alla curcurka lam tufid aan faa'iidayn ay hiya kafku shay-an shay aan faa'iidayn mima ay min aladii kii xaggiisana aan ka faa'iidayn tufad la faa'iideeyey hiya kafka hu maaga faramaa ha gano haa kaftaa allaahu alle bishalamaqalayl ha ku gano minhu ay min cindii agtiisana ha kaga gana bu laa taqul aslii wa faslii abadaa inamaa aslulfataa maa qad xasal laa taqul ha odhan aslii isirkayga ha odhan wa faslii iyo tafiirtayda ha odhan abadan weliga inamaa aslulfataa ruuxa asalkiisa iyo sharaftiisu maa ay ayiladii ka weeye qad xasala uu xasriyey huwa fatuhu hu maaga wuxuu leeyahay eh, laa taqul asli asalku waa annasab min alaabaai walajdaadi wailcalow waa aabayaashii meeshii laga soo jeeday fasalkuna waa awlaadii iyo awlaadda awlaadoodii wuxuu leeyahy laa taxtamid ay laa tatakalam bimacnaa ha u oo ha ka waxa xasilay aabbayaasha iyo adiga tafiirtaada awlaadaada oo ah iyo sharaf hana ku faanin waayo ilahay xaggiisa waxba kaaga tari maayaan xadiiskii rasuulku wuxuu man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu aabbahay baa wanaagsanaa ama aruurtaydaa wanaagsan ilahay agtiisa waxba kaaga tari mayso adiga wax ku anfaco shaqayso Ah, adiga wax ku anfaca shaqaysa waayo ina akramakum cind allahi atqaakum ayaa taala inamadaasina waa adaatu xasri asalkana bimaca sharaf buu ujeedaa alfatana ashaab lxadad baa ayuu ujeedaa laakin waa mutlaq linsaan buu ujeedaa marka maxsuulka beytku waxa uu yahay ha u qastiyin sharaftii aabbayaasha iyo awoowayaasha ay lahaayeen oo ha ku faanin ee waxaad u qasadaa waxaad adigu naftaada u xasilisid oo ah cilmi iyo camal saalixa iyo alla kacabsi taasaa ilahay agtiisa wax kuu tariya laa taqul ha odhanin aslii isirkayga iyo wa faslii tafiirtayda abadan weliga inamaa aslulfataa ruuxa asalkiisa iyo sharaftiisu ma ay ay ladii kaweye qad xasala waxaa siliyey ay huwa fatuhu hu maaga labada bid iska dhamaynana qad yasuudu inuu madax noqdo ayaa la arkaa almaru ruuxu min hayri abin min hayri siyaadati abin aabihi isagoo aan madax ahayn inu isagu madax noqdo ayaa la arkaa wa bixusni sabki waqad yunfaa dhab ahaan waa la eriyaa oo waa la tegsiiyaa azaqalu miridhka iyo daxalka bisabki dhalaalin baa lagu eriyaa sabkiga alxasani wanaagsan qadaa taxqiiqiyan ka dhigana yasuudu min asiyaada laga keenay min hayri abin tanwiinta ku jirtaa mudaaf ilayh bay naayib ka tahay oo min hayri siyaadati abihi bay noqonaysaa wa bixusni sabki qad yunfa zakl bixusni sabkina waa min baabi idaafati sifati lilmawsuuf saynu ka laqmaynaba waana idaabatu dahabi walfida in la dhalaaliyo dahabka iyo fidada qadaasi waa taxqiiqiya yunfa majhuul baa loo binayay azakl waa algishi weeyaano ayuu noqonaya waayahay markaa beydka macnihiisu waxa weeyaan dadka berhkood waxay noqdeen madax ayay noqdeen iyo kuwa qadar iyo sharaf u saaxiiba iyaga oon aabayaashood masaabada iyo darajadaasi aan taagnayn waayo ruuxa madaxtinimadiisa iyo wanaagiisu kuma xidhna bisiyaadati aabaa'ihi aabayaashi inay madax ahaayeen aabayaashi inay madax ahaayeen waayo madaxtinimo waxay ku xasili kartaa iyago ina aabayaasha ayna madax ahayn tusaalu soo qaatay oo wuxuu leeyahay wa bixusni sabki qad yunfa zakl mirirka iyo daxalka waxaa lagu eryaa buu yidhi maxay dhalaalinta wanaagsan waayo dahabku marka hore iyo fidadu dee kish bay lahaayeen kadib marka la dhalaaliyo maxay noqdaan dee say saafiyo dahab iyo fida noqdaan marka asalkoogii hore iyagaaba ka sharaf badan buu yidhi sidaasi oo kale ruuxuna sharaf wuu gaari karaa ayna gaadhin aabayaashi qad yasuudu dhab ahaan waa qad yasuudu inuu madax noqdo ayaa la arkaa ama qad yasuudu madax ayaa u noqdaa almaru ruuxu min hayri abihi ay min hayri siyaadati abihi aabihi isagoo ah aanu madax noqon waqad yunfaa dhab ahaan waa la eriyaa azuqalu midhidhka iyo daxalka bisabki dhalaalin baa lagu eriyaa dhalaalinta alxasani wanaagsan wakadaa xaal uu sidaasi oo kale yahay alwardu wardigu yadlucu wuxuu ka dhashaa min ashawki laanta qodaxdale ayaa u ka dhasha wamaa yadlucu ma dhasho oo ma soo baxo anarjisu geedka narjiska la idhahdaa ilaa min basali basal mooye wax kale kama yimaada bu weli wuu wadaa marka alwardu jamciisu waa wurdin baa la dhahdaa waana nawru shajar geedka ubixiisa weeyi ashawk waxaa lagu tacalujinaya yadlucu lasoo qadarayo narjis maadaasi waa naafiya nirjis waa loogu dhawaaqaa narjisna waa loogu dhawaaqa waa ubax yaroo udgoon leh basalna bifadxatain waa nooc baqalka ka mid a oo basasha shabaha u eg laakiin iyada aan ahayn marka maxsuulka beytku urtooduna ay fiican tahay haddana asalkoogii hore dee mid waa geed qodax lu hayo dadka dhiba midna basal baaba laga keenay urteedu ay xun tahay iyagiina waad arkaysaa iyaga oo faraca marka maxalushaydka fahmsiin bay tahay ruuxii isagoon aabayaashi aan sharaf badan ayna lahayn oo madax ayna ahayn ayuu madax noqon karaa wakadaa sidaasi oo kale xaale uu yahay alwardu geedka wardiga la ydhaahdaa yadlucu waxa uu ka soo baxaa mina shawki laanqodxeedka wamaa yadlucu ma soo baxo an narjisu geedka narjiska la ydhahdaa ilaa min basalin basal mooyaane maca anii yaqulu laka dalika sidaa ayaan ku leeyahay maca anii lala qabo anigu axmedu inaan ku mahadinayo allaha ilaahay calaa nasabi abtirsiintayda id cille wasala waa gaadhay huwa nasabku biabibakrin abibakr ayaa u gaadhay wuxuu leeyahay waxa aan kuu soo sheegay oo aynan kuu diiday inaad ictimaadid aabbayaasha iyo awlaadda oo aad ku faantid waa sugnaaday aniga oo anigu ku mahadinayo ilaahay nasabkayga inuu la xidhiidhiyo abibakr markaa u fiirso min qabiili ataxadui binicma ama binicmati rabbika faxadit marka maxsuul baydku waxa uu yahay qofkii ha u akhrisanaya ama maqlaya hamoodin qowlka aan ku idhi ha odhanin asalkayga iyo faracayga iyo diidmada aan kuu diiday inaad labadaasi ku faantid inay ka dhalatay aniga nasabkaygu meel fiican inaanu la xidhiidhin aniga nasabkaygu meel fiican inaanu la xidhiidhin oo lagu faani karo hanku baraarujiya buu ku leeyahay aniga asalkaygu wuxuuba la xidhiidhay maxay abubakr asidiq buu ku leeyahay faanaygama ahe wa amaa binicmati rabbika faxadi aquulu laka daalika sidaasi ayaan ku leeyahay maca anii lala qabo anigu axmedu inaan ku mahadinayo allaaha ilaahay calaa nasabi abtirsiintayda id cilaa wasala waa gaadhay huwa nasabku biabi bakrin abi bakr itasalana riwaayada qaarkood ba qoraya qiimatu linsaani maa yuxsinuhu akthara alinsaanu minhu aw aqal qiimatu linsaani insaanka qiimihiisu ma ay ayiladii ka weeyi yuxsinu uu wanaajinayo huwa insaanku hu maaga agtara badsaya alinsaanu insaanku minhu ixsaanka ow aqala ama yeeraysaya huwa insaanku qiimatu linsaani waa mubtade maadaa mawsulada ah khabarkiiya qiimuhu asluluqaha waxaa la idhahdaa waa athamanu aladi yuqaabilu bilmataac waa alaabta la qaabilsiiyo waa lacagta la qaabilsiiyo mataacda iyo alaabta halkan laakiin waxaa loo jeedaa alrifcatu wsharaf baa loo jeeda waa saraynta iyo sharafta jamciisana qiyam baa lagu jamciya sida sidratun ba sidar loogu jamciyo marka wuxuu leeyahay insaanka kor iyo sharaftiisu waxa ay ku jirtaa waxa uu garanayo kolba inta waxa uu garanaya u dhan yahay ayay sharaftiisuna tahay iyo inta uu sugay culumta iyo fadaaisha iyo sancooyinka intaba cali bn abdaalib wuxuu odhan jiray likulli shayin qiima shay kastaa qiime ayuu leeyahay wa qiimatu lmari maa yuxsinuuh ruuxa qiimihiisuna waa waxa uu wanaajinayo ama ha badsado ama ha yaraysto haddii uu badsado dee way u badnaan haddii uu yaraystana way u yaraan wey qiimatu linsaani insaanka qiimihiisa iyo sharaftiisu ma ay ay ladii ka waaye yuxsinu uu wanaajinayo huwa insaanku hu maaga akhara badsaya alinsaanu insaanku minhu ixsaanka aw aqala ama yerisaya ay huwa insaanku wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astafiruka waatuubu ilayk